bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وaصxaabih aجmaعin ama bعdu qala اlimaamu abu cabdillahi الbkhariyu raximah اllahu taعaalى baabu ma yaqulu إida asbax baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu u baab yahay yaquulu qofku uu dhahayay idaa asbaxa haddii uu waaberiisto oo uu subax galo qaala xadahanaa muusaa qaala xadahanaa abuu cawaana wa huwa alwadaaxu bnu cabdillaahi alyashkuriy qaala xadahanaa cumaru wa huwa cumaru bnu abi salamata bni cabdiraxmaan bni cawf aلzuhriy saduuqun yukhdi rawaa lahu lbukhaariyu tacliiqa walrbaca can abiihi waa abuu salama ninkan cumar bnu abi salama markii uu ibnu cadiy aljurjani fi lkamil xadiidtiisa uu weriye marka uu keenay dhowr xoogaa axaadiida markuu keenay ayuu wuxuu yidhi cumaru bnu abi salamata mutamaasiku lxadiidi laa ba'sa bihi xadiidkiisu waa is haystaa wax dhibana ma laha sidaa buu yidhi ayb can abiihi abu salamata bn cabdiraxmaan weeyaan min alfuqahaai sabca buu ka mid ahaa calaa ra'yin aw calaa qowlin can abi hurayrata qaal kaana nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa asbaxa haddii uu soo waaberiisto oo waaberiga galo qaala wuxuu dhahayay asbaxnaa wa asbaxa alxamdu kulluhu lilaah waan subax galnay xamdi dhammaantiina alla ayuu u sugnaaday oo u subax galay laa ilaaha laa laa ilaaha ila allah ayb laa asbaxnaa waasbaxa alxamdu kuluhu lilahi laa shariika lahu laa shariika mid wax lala wadaajiyaa oo isaga wax lala siiyaa lahu uma sugnaanin alleh laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah maahane wa ilayhi nnushuur waidaa amsaa haddii uu galab galo qaala amsaynaa wa amsa almulku lilah walxamdu kulluhu lilah laa shariika lah laa ilaaha ila allahu wa ilayhi lmasiir ayuu dhahayay ayb marka wailayhi nushuur iyo wailayhi lmasiir annushuur subaxa iskale almasiirna riwaayadka galabkiibay kusoo aroortay mararka qaar riwaayadka galabka lafteeda annushuur waa kusoo aroortay ibnu lqayim marka kitaabkiisa alwaabil sayib waxa uu yiraahdaa waxaa aada u habboon wa ilayhi lmasiirta leanna galabkii waa ku habboon tahay subixii waa la faafayaa oo nin walbaa dhulkiibuu ku faafayaa risqi buu raadinayaa <clears throat> habeenkii marka ay tahayna qof walba waa soo ahaanayaa oo gurigiisa usoo ahaanayaa marka ahaanshadii lasoo noqonayay baa marka waxaa laleeyahay war mid kaleoo ka weyn baa jirto allah loo ahaanayaa dhammaan ayb faafidan lagu faafayo dhulkana eed subaxdii ku faafaysaan iyadana faafid kalaa jirto dadku allay usoo faafayaan xaggiisa baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan man dacaa qofkii duceeysto man qofkii u duceeyo fii gayrihi gayrkii min adducaa'i ducooyinka ah may baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan man dacaa fii gayrihi min adducaa qofkii ku ducaysto kan keyrkiis hadda aan soo sheegnayoo min adducaa'i ah qala xadahanaa moxamed bnu salaam wahuwa albikandiyu qaala akhbaranaa cabdatu qaala akhbaranaa moxamed bnu camrin qala xadahanaa abu salamata can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi sal ly slam ina alkariima bna alkariima bni اlkariim yuusuf bnu yacquuba bni isxaaqa bni ibraahim khaliil raxmaan ahaa tabaaraka qaala rasuulu llahi rasuulullahi kariimku kaas waayuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam nabigu wuxuu yidhi low labistu fi sijni haddii aan ku nagaan lahaa xabsiga dhexdiisa maa labitha yuusuf intii uu yuusuf ku nagaaday huma jaa-ani daaci kii yeerayay uu ii yimaado la ajabtu waan ajiibi lahaa waxba shardi kuma xireen macnaha waxay tahay yuusuf shardi buu ku xirayo oo waxa uu yidhi irjic ilaa rabbika fas'alhu maa baalu niswati allatii qatacna aydiyahunna baraa'adiisi inay dadku arkaanoy taam noqoto oo u wax yacni dembiya inuunan gelin bau caddaynaya xabsigiina waa ku jiraa yacni sabarka nabiyullaahi yuusuf ayuu nebigu muujinayaa macnaheeduna maahan in nebigu uu ka sabar badan yahay oo rasuulka laga fadli badan yahay maahane min baabi tawaaduc ayuu nebigu sidaa uu ulahaa iyo in uu dadka baro una muujiyo nabiyullaahi yuusuf kartidiisa iyo sabarkiisa id jaahu rasuulu markuu u yimid faqaala irjic ilaa rabbika fas'alhu maa baalu niswati allatii qatacna aydiyahunna waraxmat ullaahi calaa luud luud allah u naxariisto naxariis alla dushiisa ha ahaato in kaana in hushaaniya kaana wuxuu ahaa layawi inuu u dunmaayey ilaa ruknin shadiid rukni aada iyo aada u adag ayuu u dunmayo allow haystay ayb iyadana maahan nuqsaan luud la nuqsaaminayo ma aha ayb nabiyullaahi luud waa ogaa taase wuxuu ka hadlayaa marka waxay tahay war idinka alla ka igaga baqi maysaane dad baad igaga baqaysaan id qaala liqowmihi low ana lii bikum quwatan ow aawii ilaa ruknin shadiid famaa bacatha allaahu ilaahay ma soo dirin bacdahu isaga gadaashii min nabiyin nebi ilaa fii tharwatin min qowmihi wuxuu kusoo diray badnaan tiro badnaan oo qoomkiisa abuu kasoo kusoo diray qaala moxamedun atharwatu alkathratu walmanacatu tharwadu waxa ay tahay badnaanta iyo manacada qof wax kaa celiyo waa nabiyullaahi shucayb waa tay dhahayaan walowlaa rahtuka la rajamnaak waa tii ay yiraahdeen ayb ayb ayb meeshan marka tarjamada xadiidka say isu mudaabaqaynayaan marka waxaad moodaa eh, fii gayrihidaas yacni ligayrihi inay tahay qofkii keyrkii u duceeyo ducaa min adducaana u duceeyo tarjamadu saas inay tawjiiheeda ku fiican tahay ad moodaa eh, meesha ay xadiidka ka mudaabaqeynaysana waxa ay tahay raxmatullaahi calaa luut ayb oo nebiyullaahi luut buu naxariis alle ugu baryey alle ugaga baryay u duceeyey macnaha meeshaa sidaa unbaa tarjamada yay u muuqanaysaa un iyo xadiidka mudaabaqadooda baabu naakhilati min adducaa annaakhila waa faacilatun bimacnaa mafcuul bimacnaa mafcuula almanqu almankhuulatu min adducaa waa midda la saafigareeyey baabu naakhilati midii la saafigareeyey min adducaa'i ducada xaalay ka mid tahay caddaynteedii buu u baab yahay ayb qala xadahanaa cumar bnu xafsin qala xadahanaa abi qala xadathani alacmash qala xadathanii malik bnu اlxaariث can cabdiraxman bni yaziid qaala kana rabiicu rabiic wuxuu ahaa arabiic bnu khuhaym waay ya'ti calqamata ayuu u imaanayay yowma aljumucati faidaa lam akun thamata meesha haddaanan ahayn arsaluu ilaya waa isoo cidirayeen fajaa maratan mar buu yimid walastu thamata meeshaana ma aanan ahayn falaqiyanii calqamatu waa ila kulmay wa qaala lii wuxuu igu yidhi alam tara miyaadan arkin maa jaa bihi rabiicu wuxuu la yimid qaala waxaan idhi alam tara miyaadan arkin akhara maa yadcu nnaas waxauu yidhi miyaadan arkin akhara maa yadcu nnaas waxa ay dadka ku ducaysanayaan badnaantooda wamaa qalla ijaabatahum iyo yaraan badnaanta waxa yaraan badnaysiiyey ijaabatu wamaa aqalla ijaabatuhum ijaabadooda aqbalitaankooda yaraanteeda miyaadan arkin ayb alam tara miyaadan arkin maa yadcu nnaas waxa ay dadka baryayaan iyo wamaa aqala ijaabatahum wamaa aqala ijaabatuhum ijaabadoodu yaraanteeda in la ajiibayo siday u yar tahay miyaadan u jeedin wadalika ana allaha caza wajala alleh laa yaqbalu ma aqbalayo weeyaan ila naakhilata wadalika arrinkaasuna kaa-inun ama xaasilun mid dhacay oo xasilay ana allaha biana allaha alleh caza wajalla laa yaqbalu ma aqbalayo ila naakhilata midda la saafi gareeyey min adducaai xaalay ducada ka mid tahay taasuu aqbalaya qultu waxaan idhi awalaysa qad qaala dalika cabdullaahi sidaa miyuunan oranin cabdullahi bni mascuud qaala wamaa qaala oo muxuu yidhi qaala qaala cabdullaahi laa yasmacu llaahu ilaahay ma maqlo yacnii ma ajiibo samica bimacnaa ajaabana waa ku timaadaa min musamicin mid ismaqmaqashiiyo dadka walaa muraa'in ku istustuso walaa laacibin mid iska ciyaarayo dheeldheelayo ilaa daacin ku alla baryaya maahane dacaa alla tuugayo yahbutu thabtan xaal uu yahay mid sugan oo ducadaasi ay yacni tu sugan ay tahay min qalbihi qalbigiisa xaggiisa qaala fadakara calqamata fadakara wuxuu sheegay cabduraxmaan marka calqamata buu sheegay fadakara cabdullah eh, cabduraxmaankan calqamata ma sheegay buu yidhi qaala nacamhaa waa sheegay oo xadiidkii marka ibnu mascuud baa laga wariyey ayuu galayba baabun ay haada kani baabun baab weeyaan liyaczim gooyo adducaaa alla bariga fa in allaha alle laa mukriha lahu wax dirqiya uma sugnaanin alle su-aasha marku alla baryayo gooyo oo yaanu dhehin macnaha allahuma kfir lii in shita iyo wax lamida qala xadaثna mxamed bn cubayd illahi qala xadaثna cabdاlcaزiz bn abi xaazimi can اlclaa can abihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal ly slama qaal idaa dacaa axadukum midkiin haddii uu alla baryayo falaa yaquulu ma dhahayo yani yaanu dhihin waa khabarun bimacna nahyi in shi'ta haddaad doonto ma dhahayo walyaczim ha gooyo almas'alata baryada ha gooyo waliyucdim ha weyn waliyucadim ha weyneeyo alraqbata damaca ou rabbigii damacsan yahay ka qabo fa ina allaha alle laa yacdumu calayhi shay shay korkiisa kuma weynaado shayga oo acdaahu ou siinayo wuxuu bixinayo alle kuma weynaadaan qala xadahanaa mxamed bnu salaam qala aqbaranaa ismaaciil bn culayata can cabdilcaziiz bni suhayb can anasin qala qaala rasuulu llahi sal ly slam ida dacaa axadukum midkiin haddii uu alla baryayo falyaczim fi ducaai ducada ha gooyo walaa yaqul yownan dhihin allaahuma in shi'ta faacdinii ilaah haddaad doonta isii fa ina allaha alle laa mustakriha lahu mid dirqiyaa male ayb leanna markaad leedahay allaahuma kfir lii in shi'ta ilahu haddaad doonta ii dhaaf suuratu istiqnaa a ku jirto can ilmatluub shaygan aada dalbayso yacni inaad adiga ka deeqtoon tahay ood ka maarantaa ka muuqdo kala dalbayo inaad ka maaranto iyo wlmatluubi minhu iyo kan la iyo waxa la weydiisanayo waxaa ku jirta yacni suuratu istignaa'in can ilmatluubi waalmatluubi minhu allah wax laga dalbayo iyo shaygan aada rabta labadaba inaad ka maaranto ayaa warkaaga ka muuqanayso dayib waxaa kaloo lagu macneeyaa tacliiq bilmashii'a midka loogaga baahan yahay wixiisa in lagu xiro waa shaygan laga dalbay haddii uu dhib ku yahay oo uu dhibsanayo allana sidaa ma aha marka nacam macnuhu waxay tahay qof baad u timid markaasaad orne waxaa ii samey haddaad doontani haddaysan ku dhibaynin waay macnaha ee allana wax dhibayaamaba jiraanba nacam macnaha noocaana waa la tilmaamay labadaa suura ayay ayuu leeyahay xadiidku baabu rafci alaydi fi ducaa gacmaha kor uqaadistooda ducada dhexdeeda qofku marka uu ducaysanayo qaala xadahanaa ibraahimu bnu lmundir qaala xadahanaa moxamed bnu fulayx qaala ahbaranii abii waa fulayx bnu sulaymaan alslamiyu abu yaxya almadaniyu saduuqun kahiiru lkhata rawaa lahu asxaabu lkutubi sita bukhaari iyo marka intiqaa uu ku sameeyey dabcan xadiidkiisa can abi nucaym wa huwa wahbun waa wahb bnu kaysaan almucalim wahuwa hiqat rawaa lahu asxaabu lkutub sita qaala ra-aytu bna cumara ayaan arkay wbna zubayr iyo ibna zubayr yadcuwaani iyagoo ducaysanayo yudiiraani birraaxatayni labada calaacalood ay markaa wareejinayaan oy taagayaan cala alwajhi wejiga xaggiisa ay ku koobeen oy ku wareejiyeen qaala xadaha marka rafculeydi fi ducaa baa laga qaadanayaa xaafidku wuxuu leeyahay ibnu cumar waxaa ka ansaxday karaahiyatu rafci lyadayni iyadana way ka ansaxdayo oo bukhaari adabulmufradka min dariiqi lqaasim ibni moxamed ba wuxuu ku keenay ra-aytu bna cumar yadcuu cinda alqaas yarfacu yadayhi ayb marka xataa yuxaadiya bihima mankibeyhi oo labada calaacalood inta soo xigta isaga iyo iyo daahirkeeda iyo min mayilil wajha yacni ibnu cumar waxaa ka ansaxday isaga markaa dayib sidan hadda si ka duwan ayb ra-aytu ibna cumar wabna zubayr yadcuwaani yudiiraani biraaxatayni cala alwajhi si ka duwanna marka waa ka ansaxdayoo waxa ay tahay eh, gacmihiibuu kor u qaaday ilaa uu labada garbood ayuu ku geeyey baadinkoodana isay xigeen daahirkuna waxay xigeen mimaa yeli wajhahu isaga yacnii wejigiisa qeybta xigto oo sidan hadda marka dadku gacmaha kor ugu taagaan si ka yar duwan ayay tahay ayb qala xadaثna msdd qala xadaثna abu cawaanata can simaki bni xarbin can cikrimata can caaishaةa radia allahu canha qalat zacma anahu samicahu minha cikrima wuxuu sheegtay waxaa dhahayso simaku bnu xarbin zacma anahu samica minha inuu caaisha ka maqlay ana nabiya sal ll ly slam yadcuu nabigu waa ducaystay raafican yadayhi isagoo labadiisa gacmood kor u qaaday yaquulu inamaa ana basharun bashar baan ahay falaa tucaaqibnii hay ciqaabin allow ayumaa rajulin ninkii aho min almu'miniina mu'miniinta ka mida aadaytuhu aan dhibay ow shatamtuhu ama aan yacni wax ka aan caayay falaa tucaaqibnii fiih ha igu ciqaabin allow kaasi ayb marka xadiidka ayib eh, muslim baa soo saaray laakiin jumlada oo rafculyadeenka oo tarjamadana u ah eh, calaaqada lale isaga muslim ma soo saarin xadiidka sidiisa kale laakiin muslim uu soo saaray qaala xadahanaa caliyun qaala xadahanaa sufyaan huwa bnu cuyayna qala xadahanaa abu zinaad can alacraj can abi hurayrata qaal qadima tufayl bnu camrin iddowsiyu ayaa soo galay calaa rasuuli llahi sal l l slam ayuu usoo galay faqaala yaa rasuul allah ina dowsan dows qad casad way caasisay waabad waa diiday inay islaamto fadcullaaha calayha ilaa eh, alla eh, yani habaar fadcullaaha alla tuug calayha iyaga korkooda yani habaar fastaqbala rasuulu llahi sal ly slam alqiblata nebiga qiblada u jeestay warafaca yadayhi gacmihiisu kor u qaaday fadana annaasu dadkii waxay maleeyeen annahu yadcuu calayhim inuu habaarayo faqaala allahuma ahdi dowsan nebigu markaa wuxuu yidhi ilaahu dows hanuuni wa'ti bihim ilaahu la kaalayo keen ayb marka iyadana waa rafacaya deehidaas maaha inta kale saxiixeynkay ku sugan tahay dulqaadka nebiga ayaana laga qaadanayaa in naxariista ummadiisa u naxariisanayay qala xadaثna mxamed bnu slaam wahuwa lbikandiyu qala akbaranaa ismaaciil bnu jacfar can xumaydin can anasi qaal quxita almataru caaman roobkii baa la qalajiyey sanad oo yacni roob ma di-in weeyaan sanad faqaama bacdu lmuslimiina ayaa kaceen ila nabiyi sal ll ly slam nabigay u kaceen yowma aljumcati maalintii jumcada fa qaala yaa rasuul allah wuxuu yidhi rasuul allow quxita almataru roobkii waa la engejiyey oo waa qalalay yani oo samadii roob kama socdo wa ajdabat l dhulkiina waa abaaroobay wahalaka almaalu maalkii waa halaagsamay fa rafaca yadayhi labadiisa gacmood buu kor u qaaday wamaa yuraa fi samaai walxaal maa yuraa aan la arkaynin fi samaai samada dhexdeeda min saxaabatin wax daruur ah famada yadayhi labadiisa gacmood buu taagay xataa ra-aytu ilaa aan arkay bayaada ibdayhi kilkilihiisa cadaantooda istisqaa marka waa lagu xeel dheeraanaya yastasqi laa marar kaloon istisqa ahayn uu ku xeel dheeraadayna waa jirtay nebiga sala allahu aleyh waali wasalam yastasqi llaaha isagoo alla ka roob doonayo oo roob ka dalbayo famaa sallaynaa ma tukanin aljumcata jumcada xataa ahama xataa ahama ilaa uu murug geliyey ashaaba alqariiba ninka dhallinyarada ee weliba alqariiba daari daartiisu dhowdahay alrujuucu sidau ku noqon lahaa ay murug ilaa ahlihi oo ugu noqon lahaa nin dhallinyaro ah gurigiisii masjidka u dhow yahay seetolw gurigaaga ugu noqotaa ayuu is taasaa murug gelisay yani roobku sida u badnaa marka calam min calaami nubuwa fadaamat jumcatan usbuuc bay daa'imtay falamaa kaanat markay ahayd aljumcatu alatii taliyaha tii ku xigtay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah tahadamat ilbuyuutu guryihii waa dumeen waxtabasa rukbaanu safarkiina waa xabismay oo biyihii iyo daadadkiibuu la socon waayey fatabasama waa dhoolla cadeeyey nabiga lisurcati malaali bni aadama bani aadamka noogiisa iyo daalkiisu degdegsanaantiisa wa qaala biyadihi gacantiisiibu wuxuu ku yidhi allahuma xawaalaynaa walaa calaynaa fatakashatat way go-day marka can ilmadiinati madiina waa ka go-day qala xadaana saltu bnu muxamed qala xadaana saltu huwa saltu bnu muxamed albasriyu qala xadaana abu cawaanata can simakin can cikrimata can caaishata radi allahu canha anahu samica minha wuxuu ka maqlay annaha ra-at inabiya sal l slam ay aragtay yadcuu isagoo ducaysanaya raafican yadayhi labadiisa gacmood kor u qaaday isagoo ducaynayo labadii gacmood kor u qaaday kor u qaadayo yaquulu ou dhahayo allahuma inamaa ana basharun bashar baan ahay falaa tucaaqibnii haya ciqaabin ayumaa rajulin ninkii oo min almu'miniina ka mida ah, aadaytuhu aan dhibay ow shatamtuhu ama aan caayay ama aan habaarayba falaa tucaaqibnii fiihi ha igu ciqaabin kaa shanigiisa ayb waa xadiidka hadda aan soo marayno sanad kale uu ku keenay qaala xadaanaa caarimun wahuwa maxamed bnu lfadl asaduusiyu qaala xadaanaa xamaad bnu zayd qala xadaanaa xajaajun isawaaf can abi zubayr can jaabir bni cabdillaahi ana tufayla bna camrin qaala lilnabiy sal ll ly slam nabiga wuxuu ku yidhi hallaka laka fii xisnin wamanacatin hallaka ma leedahay ma rabtaa fii xisnin dhufays meel kuu noqoto wamanacatin cadowgana kaa celiso ood cadowga uga gabato xisni dows dows dhufayskeeda qaala fa abaa rasuulu rasuulullahi sal ll slam nebigu waa diiday muxuu u diidayna limaa dakhira allaahu lilansaar ansaar wixii alla uu u keydiyey ansaar darteed ayb fadiiladan alla ansaar ugu talagalay fahaajara dufaylu dufayl waa hijrooday wahaajara macahu rajulu ayaa la hijrooday min qowmihi famarida rajulu ninkii waa jiraday fadajira waa caroodayo waa argagaxay ow kelimatan ama kelmad buu sheegay shabiihatan bihaa iyada ku lagu shabaho faxabaa ilaa qarnin wuxuu u gurguurtay ilaa qarnin gees meesha yaallay fa akhada wuxuu qaatay mishqasan ayuu qaatay maqas faqadaca waa gooyey wadajayhi labadiisa halbowle labadiisa xidid buu jaray dhinacyada qoorta marto famaata waa dhintay fara-aahu tufaylu fi lmanaami buu ku arkay riyadii qaala waxa uu yihi maa fucila bika war maxaa lagugu sameeyey qaala waxa uu yihi gufira lii waa la ii dhaafay bihijratii ila nabiyi sal l slam aa la iigu dhaafay hijradii aan nabiga u hijrooday xaggiisa yaa la iigu dembi dhaafay meeshaa marka waxaa laga qaadanaya camalka hijrado kale ah aadka u weyn in dunuub waaweyn lagu dhaafi karo mararka qaarna hijradii baa laygu dhaafay qaala maa shanu yadayka oo labadaadii gacmood maxaa ku dhacay qaala faqiila waxaa layidhi inaa anagu laa nuslixu minka kuu toosin mayno maa afsadta min yadayka waxaad adiga labadaada gacmood ku halaysay gacmihiisaa iska jarjaray qaala faqasahaa tufaylu tufayl wuxuu uga sheekeeyey cala nabiyi sal l slam faqaala waxa uu yidhi allaahuma ya allahu allo waliyadayhi fakfir gacmihiisana ilaahu u dhaaf wa rafaca yadayhi labadiisii gacmoodna kor buu u qaaday qala xadahanaa abu macmarin qala xadahanaa cabdulwaarith qala xadahanaa cabdulcaziiz ibni suhayb qala xadahanaa can eh, anas bni malikin qaala kana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa yatacawadu inuu magangelayay alle yaquulu wuxuu dhahaya allahuma inii acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min alkasali caajis wahsi waacuudu bika min aljubni baan kaa magan gelayaa fulaynima waacuudu bika min alharami duqni baan kaa magan gelayaa waacuudu bika min aljubni fulaynimana min albukli buklina waa kaa magan gelayaa ayb adna marka jumladii rafculyadeynku halkan kuma jirto waxaa laga yaabaa fii bacdi riwaayaat in marka ay ku jirto ayb qala xadahanaa khaliifat bnu khayaad qala xadahanaa kahiiru bnu hishaam qala xadahanaa jacfaru can yaziid bni اlasam can abi hurayrata can rasuuli llahi sal l slama qaala qaala allahu caza wajala alla wuxuu yidhi ana cinda danni cabdii anigu addoonkayga malahiisa agteedaan ahay wa ana macahu mid la jiraan ahay oo ijaabada uu ajiibayo iyo naxariista iyo kula jiro idaa dacaanii hadduu i baryo yani marka aad rabbi baryayso maciyaad haysataa oo ah maciyadaasi ay tahay maciya khaasa maciyada khaasadana waxay tahay eh, gargaar iyo naxariis iyo eh, ducadaadu la aqbalo iyo ayuu alla ku siinayaa subxaanahu tacaala marka rafculyadeenku ducada marka la duceysanaya gacmih gacmaha kor loo qaado axaadiis badan bay kusoo aroortay alimaamu nawowi kitaabkiisa majmuuca sifatu salaati nebi markuu ka hadlaya baabu sifati salaati arkaanta iyo meelaha markuu ka sheekeynaya ayuu ku ayuu keenaa ilaa labaatameeye xadiiso badana saxiixeynka ama ama midkood ku sugan ayuu keenaa ibnu naasiridiin laftiisana waa jamciyey axaadiistaas wax badan buu ka jamciyey alxaafid ibnu naasiridiin addimashqiy baabu sayid listikfaar sayid listikfaar cadayntiisiibuu u baab yahay qala xadaanaa musadadu qala xadaanaa yaziid bnu zurayc qala xadaanaa xusaynu qala xadaanaa cabdullaahi bnu buraydata can bushayr bni kacbin can shadaad bni awsin can inabiyi sal l slama qaal sayid listikfaari waxay tahay allahuma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta khalaqtanii wa ana cabduka allahuma ya allahu allow anta rabbii rabbigay baa tahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga maahane towxiid rububiya iyo uluhiya isugu jirto khalaqtanii waa i abuurtay waana aniguna cabduka addoonkaagaan ahay waana aniguna calaa cahdika ballantaada korkeedaan ahay oo wixii aada igula ballantaan diyaar oon kasoo baxayaa awaamirtaadii oo waa iltizaamayaa way dushaan saartay waa wacdika iyo yabohaaga ballanqaadkii aad ii samaysay oo haddaan amarkaaga fuliyo inaad iga thawaabtii aada ii ballan qaadayna waa rumaysanahay ayb ma stadactu intaan awoodo ila bani aadamku istidaacadiisa unbaa yacnii takaaliiftu ku xiran tahay naxariista allayna ka mid tahay intii aan awoodon karo abuu laka ilaahu waa kuu qiranayaa binicmatika nicmadaadaan kuugu qiranayaa ood adiga ii gashay wa abuu laka waxaan kuu qiranayaa bidembi dembigeyga isagana cajzi taqsiir buu isku nisbeeyey gaabin allana wuxuu u nisbeeyey nicmo xaalkuna waa sidaa faqfir lii ee ilaahu ii dhaaf markaasaad dembi dhaafkii alla weydiisanaysaa markaasaa usoo ammaanto fa inahu shaanigu wuxuu yahay laa yakfiru dunuuba dunuubta ma dhaafa ilaa anta adiga maahane acuudu bika ilaahu waan ku magangelayaa min shari maa shay shartii baan kaa magangelayaa sanactu aan sameeyey leanna sharta nafsadaada acmaashaada iyo nafsadaada iyo shaydaan lidalika ducadii khudbatulxaaja waxaa ku jirta wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wa sayiaati acmaalina ama min sayiaati acmaalina idaa qaala haddii uu yidhaahdo xiina yumsii markuu galab gala famaata ou dhintay dakhala aljanna ayuu galayaa ou kaana min ahli ljanna buu ahaanayaa waidaa qaala haddii uu yidhaahdo xiina yusbixu markuu soo waabariisanayana famaata ou dhintay min yowmihi maalinkiisaas isagana milahu qaala xadahanaa axmed bnu cabdillaahi qala xadaثna bnu numayr can malik bni miqwl can ibni sawqata can naaficin can ibni cumara qaala in kuna lanacudu waxaanu ahay inaan u tirinayno fi lmajlisi majliska linabiyi sal l slam nebiga inaan u tirinaynaan ahayn halka fadhi majliska yacni fadhiga ou fadhiyo rabi kfir lii watub calaya inaka anta tawaab raxiim mi-ata maratin boqol jeer marka istikfaarta nebigu inuu aada u badin jiray sayid ulistikfaarna tiyo hore waay waxayna ka mid tahay ee adkaarta subaxdii iyo galabkii la aqriyo qaala xadahanaa moxamed bnu sabaax qaala xadahanaa khalid bnu cabdillaahi can xuseyn can hilaal bni yisaaf can zaadana can caaishata radia allahu canha qaalat sallaa rasuulu llahi sal l slam adduxaa nabiga wuxuu tukaday barqadi uma qaala wuxuu yihi allahuma kfir lii watub calaya inaka anta tawaabu raxiim xataa qaalaha mi-ata maratin ilaa uu yiri boqol jeer qala xadaثna abu macmar qala xadaثna cabdulwaariث qala xadaثna xuseynu wahuwa almucalim qala xadaثna cabdullahi bnu bureyda qala xadathanii bushayr bnu kacbin alcadawiy qala xadathanii shadaad bnu awsin can الnabiy sal ll ly slm qala sayid اlistigfaari an yaquula inuu yidhaahdo allahuma anta rabbii laa ilaha ilaa anta khalaqtanii waana cabduka waana calaa cahdika wawacdika ma اstaطactu acuudu bika min shari ma sanactu aabuu laka binicmatika waaabuu laka bidanbii faqfir lii fainahu laa yakfir dunuuba ilaa anta qaala waxauu yidhi man qaalahaa qofkii yidhaahdo min annahaari maalinkii muminan ee muuqinan bihaa isagoo yaqiinsan waxa ku jira hubo famaata dhinta min yowmihi maalinkiisaas qabla an yumsiya intuunan galab gelin fa huwa min ahli ljannati ahlujanna waman qaalaha qofkii yidhaahdo min alleyli habeenkii wahuwa muuqinun bihaa isagoo yaqiinsan habeenkii marka wuxuu ka wada waa galabkii tii hore waxay ahayd marka subaxdii qofkii yiraahdo famaata markaa dhinto qabla an yusbixa intuunan waa beriisanin fahuwa min ahli اljannati ahlu jannaha ayuu ka mid ahaaday qaala xadahanaa xafsun qaala xadahanaa shucbatu can camri bni murata can abi burda ayb xafsigan marka waa xafs bnu cumar ibnu skhbara ayb qala xadahanaa shucbaة can camr bni murata huwa alhamdaniyu can abi burdata qaala samictu laqar ayaan maqlay samictu laqara rajulu min juhayna huwa isagu rajulu min juhayna waaye yuxadisu isagoo sheegayaan maqlay cabdullaahi bna cumar qaala samictu nabiya sal l slam yaquulu tuubuu ila llahi ilaahay usoo laabto dunuubta ka towbad keena atuubu ilayhi anigu waan towbadkeena allan u laabtaa kula yowmin maalin kasta mi-ata maratin boqol jeer qaala xadahanaa axmed bnu yunus qaala xadahanaa zuhayru qaala xadahanaa mansuur can ilxakm can cabdiraxman bni abi leyla can kacb bni cujrata qaal mucaqibaatun yacni tasbiixiyo la sameeyo salaadaha kadib mucaqibaatun kuwa cirbiyo salaadahay cirbiyaan waana tasbiixaad la sameeyo laa yaqiibu ma hoogayo qaa'iluhuna qofkii yiraahdo subxaana allahi walxamdu lilah walaa ilaha ila allahu wallahu akbar mi-ata maratin rafacahu bnu abi unaysata wa camru bnu qays ibnu abi unaysa iyo camru bnu qays iyagu way rafciyeen ayib cabdiraxmaan ibni abi leylana isagu marka riwaayat alxakam can cabdiraxmaan ibni abi leyla eh, isagu ma rafcinin oo mawquufun calaa kacbi bni cujra ayay ka dhigeen ayb ayb baabu ducaai alakhi bidahri algeyb walaalka ducada uu ducaynayo qofka walaalkii uu u ducaynayo bidahri lgeyb maqnaasho korkeed uu ugu ducaynayo isagoo ka maqan buu u ducaynaya qaala xadahanaa cabdullahi bnu yaziid qaala xadahanaa cabduraxmaan bni ziyaad qaala qaala lii cabdullaahi bnu yaziid ayb cabdullahi bnu yaziid almacaafiriy weeyaan alxubuuliy ayb cabdiraxmaanku laakiin waa cabdiraxmaan bnu ziyaad bni ancum alifriiqi waa daciif isaga qaala samictu cabdllahi bna camran qaala samictu cabdallaahi bna camrin can innabiyi sal ll ly slama qaal asracu ducaa'i duca midda ugu degdeg badan ijaabatan xagga aqbalidda ducaau ghaa'ibin mid maqan ducadii waay lighaa'ibin ku maqan oo u duceeyey macnaha midba midka kale marka loo eego waa ka maqan yahay saas waay macnaa abu daawuud fi abwaabi fadaa'il alqur'aan buu ku soo saaray xadiidkan tirmidina kitaabu lbiri wasila xadiidkuna marka waa xoogoobaya oo bixadiidi abidardaa ayuu ku xoogoobayaa ee imaan doono kitaabka ku imaan doono qala xadahanaa bishr bnu muxamed qala xadahanaa cabdullaahi wbnu lmubaarak qala ahbaranaa xaywatu xaywat bnu shurayx bn yaziid qala ahbaranaa shurxbiil bni shariik almacafiriy anahu samica aba cabdiraxmaan alxubuliy anahu samica sunaabixiy anahu samica abaa bakrin sidiiq radia allahu canhu ina dacwat alakhi fi llahi tustajaab ducada qof walaala loo duceeyo ilaahay dartiina loogu duceeyo tustajaabu waa la ajiibayaa ayb qala xadathana mxamed bnu salaam wahuwa lbikandiyu qala xadathana yaxya bnu abi haniyata wahuwa saduuq lahu afraad qaala akhbaranaa cabdulmalik bnu abi sulaymaan wa huwa alcarzamiyu saduuqun lahu awhaam can abi zubayr can safwaana bni cabdillaahi bni safwaan wa huwa alqurashiyu hiqatu wa kaanat taxtahu waxa uu qabay addardaau bintu abidardaa abudardaa gabadhii qaala qadimtu calayhim ashaam ayaan ugu soo galay abudardaai umudardaa fawajadtu umma dardaa baan arkay filbeyti guriga walam ajid abadarda ma aanan helin qaalat waxay tiri aturiidu alxaja alcaama sanadkan xajka ma rabtaa qultu nacam haabaan eri qaalat fadcullaha lanaa bikhayrin annaga alla noogu soo bari khayr noo soo ducee macnaha fa ina annabiya sala allahu alayh waali wasalam nabigu kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray ina dacwata almari qofka ducadiisa almuslimi muslimka ah mustajaabatun tu la aqbalaya waayo liakhiihi walaalkii loo aqbalaya bidahri lgeyb maqnaanshaha uu ugu duceeyey cinda ra'sihi eh, madaxiisa agtiisa malakun ayaa muwakalun loo xil saaray kulamaa dacaa liakhiihi mar walba walaalkii uu alle uu u baryo bikhayrin khayr uu uga baryo alleh qaala aamiin buu malaga dhahayaa walaka bimidlin adigana waxaa kuu sugnaatay iyadoo kale qaala falaqiitu aba darda baan la kulmay fi suuqi faqaala midla dalika buu yiri ya'huru can nabiy sal l salam isagoo nabiga kasoo guurinayo yani nabiga ka warinayo qala xadahanaa muusa bnu ismaaciil washihaabun wa shihaabu bnu cabaad alcabdiyu hiqatun qala xadahanaa xamaadu can acطaa'i bni saa'ib can abiihi can cabdillaahi bni camrin qaala qaala rajulu allahuma kfir lii ilaahu i dhaaf walimuxamedinna u dhaaf waxdanaa kaligeen faqaala nabiyu sal ly slam laqad xajabtahaa waxaad xijaabtay ood mancisay can naasin kahiirin dad badan baad ka mancisay xadiidka ibnu xibbaanna waa soo saaray imaam axmedna waa soo saaray bukhaarina isagoo min xadiidi abi hureyra ayuu soo saaray cataa ibnu saa'ibna dabcan waxaa ku jiro eh, ikhtilaad baa ku dhacay markii dambe qaala xadahanaa jandalun ayb marka xadiidkan xadiidii cabdillaahi bni camrin waay isaga marka bukhaari min xadiidi abi hureyra isagoo abuu soo saaray ayb oo saxiixa uu kusoo saaray qaala xadahanaa jandal bnu waaliq wahuwa taqlibiyu saduuqun yaqlad wayusaxif tasxiif buu sameeyey rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab lmufrad qala xadaثnii yaxya bnu yaclى can yunusa bni khabaab can mujaahidi can ibni cumara qaala samictu nabiya sal slm nabigaan maqlay astaqfir اllaha istikfaar ilaahay dembi dhaaf ka dalbayo isagoo alle dembi dhaaf ka dalbaya fi lmajlisi majliska uu fadhiyo mi-ata maratin boqol jeer rabi kfir lii ayuu dhahaya watub calaya warxamnii inaka anta tawaabu raxiim xadiidka marka mutaabic saxiix uu leeyahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed